بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد كان وأخواتها ارفع بكان المبتدا اسما والخبر بهنصبا كان زيد ذا بصر كذاك أضحى ظل بات أمسى وهكذا أصبح صار ليس فتيء وانفك وزال مع بريح أرباعها من بعد النفي تتضيح كذاك دام بعد ما الظرفية وهي التي تكون مسدرية وكل ما صرفته مما صباغ من مسدر وغيره به التحاق ككن صديقا لا تكن مجافيا وانظر لكوني مصبحا موافيا تنصيب إن المبتدا اسما والخبر ترفعه كإن زيدا ذو نظر ومثل إن أن ليت في العمل وهكذا كأن لكن اللعل وأكدوا المعنى بإن أن وليت من ألفاظ من تمنى كأن للتشبيه في المحاكي واستعملوا لكن في استدراكي ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل محبوبي وصل kaana wa akhawaatuhaa kaana iyo kuwa lamidka ah halkan waxaynu culima ku arkaynaa mubtadaha iyo khabarka ayaa inoo soo dhammaaday mubtadaha iyo khabarku markuu inoo soo dhammaaday ee mubtadiya khabarkii aynu qaadannay halkan insha allahu tacaala waxaynu ku arkaynaa nawaasikhu libtidaa mubtadaha iyo khabarka waxa nasakha ee dusha ka gala ayaynu arkaynaa nawaasikhu libtidaa laba ayay u qaybsamaan wax xuruuf ah iyo wax afcaal ah ayaa loo qaybiyaa qaybi waa xuruuf qaybina waa afcaal ayaa la yidhaahdaa haddaba afcaashu waa laba guruub qayb mubtadahana marfuuc ka dhigata khabarkana mansuub oo kaana wa akhawaatuha la odhanayo iyo qayb labadaba mansuub ka wada dhigata oo danna wa akhawaatuha la odhanayo iyo labadaa qaybood waa labada qaybood labada guruube afcaasha ka socda iyo qayb xagga xuruufta ka socda oo mubtadahana mansuub ka dhigaya khabarkana marfuuc ka dhigaya saddexdaa guruub ama labadaa guruub qayb afcaala ah iyo qayb xuruuf ah labadaa ayay u qaybsameen waa xagga daatadooda marka la eegayay laba qaybood yihiin marka xagga camalkooga iyo shaqadooda la eegayana waa saddex qaybood oo waxa wey kaana waa akhawaatuha oo mubtada'ana marfuuc ka dhigi khabarkana mansuub iyo inna waa akhawaatuha oo taa cagsigeega samaynaysa oo mubtada'ana mansuub ka dhigi khabarkana marfuuc iyo danna waa akhawaatuha oo labadaba mansuub ka wada dhigaysa waxaynu nidhi nawaasikhu libtidaa xagga daati ahaantooda waa laba qaybood afcaal iyo xuruuf xagga camalkoogana waa saddex qaybood oo waa saddexdaa kaana waa akhawaatuhaa inna waa akhawaatuhaa danna waa akhawaatuhaa kaana waa akhawaatuhaa waa kaana iyo kuwa la midka ah irfac rafci bikaana kelmadda isagoo ah waalkhabara khabarkana bihaa iyada insibanku nasbi ka kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday daa basarin basar iyo aragti midu saaxiiba wuxuu ina yidhi sheekhu camalkiibuu ka bilaabaye kaana waxaad ku rafcisaa mubtadaha waa qowlka basriyiinta basriyiintu waxay qabaan mubtadaha oo muxamadun qaa'imun ah marka ay kaana dusha ka gasho inuu mubtadihii marfuuc ahaanayo rafcahaasina kii hore ma ahee waa mid cusub oo kaanadu ay wadata bay qabaan kaanadaa wadata rafcahan dambe halka ay kuufiyiintu ka leeyihiin marka mubtadaha la rafciyo rafcahan mubtaduu waa kii marka hore sii joogay kaanadu kolkaa rafco ma samayse e khabarka unbay nasbisaabay qabaan kuufiyiintu basriyiintu adillo badan bay hor dhigeen wayna ka jawaabi kari waayeen adilada ay hordhigeen waxa ka mida adilada ay hor dhigeen waxa ka mida af carabiga ficil wuxuun rafciya waa la arkay oo laakiin aan waxba nasbinin rafciya shaqo kale aan qaban rafcuun qabta af carabiga ficil waxna rafciya waxna nasbiyana waa la arkay ma la hayaabaa lagu yidhi af carabiga ficil wax nasbiya oon waxba rafcinin jawaabtu mayabay noqotay haddaba kaana waa akhawaatu haddaad tidhaahdiin khabarka unbay nasbisaa ismigana rafcihiisu waa kii hore mubtadanimada haddaad tidhaahdiin waxa ka dhalanaya waxaan luqadaba lagu aqoonin oo waxaa luqadda aan lagu aqoonin waa maxay waa ficil wax nasbiya oo waxaan rafcinin ma jira dee luqadaba sheekheennu wuxuu yidhi mubtadaha kaana ku rafci kolkaa mubtadaha markii hore ibtidaa lagu rafcin jiray markii hore maxaa lagu rafcin jiray ibtide haddana maxaynu ku rafcinaynaa kaana kolkaa mubtaduhu waa marfuuce ka rafcinayaa kala duwan mubtadu waa marfuuc laakiin yaa kala duwan ka rafcinaya ayaa kala duwan oo haddana kaana ayaa rafcinaysa markii mubtadaha uu ahaana ibtidaha ayaa rafcinayey irfac rafci bikaana ba'daa yaree bikaana ku jirta aaladay gashaa aalada maad maqasheen ba'da aalada gasha aalada waxa gasha sow ma tidhahd markaad qalinka wax ku qorayso katabtu darsa bilqalam ma tidhahdaa katabtu darsa bilqalam ba'daa yar baa aalad loo yaqaanaa bilqalam ba'da ku jirta katabtu darsa bilqalam ama nadartu binadaara se uma tidhaahdin qatactu bisikiin se uma tidhaahdin shayga wax lagu qabanayo usha wax lagu garaacayo ama muraayadda wax lagu eegayo ama qoriga lagu soconayo af carabiga shayga aaladda ah babaa lagu daraa haddaba ka wax lagu rafcinayo ka warrama shayga wax lagu rafcinayo dee aanu noqday sida ushi wax lagu garaacayay oo kale kolka ba'da bikaana ku jirtaa waa ba'da isticaaniyada la yidhaahdo oo aalad ayaa loo isticmaalaa iyo qalab ahaanbaa loo isticmaalaya irfac rafci bikaana kaana ku rafci almubtadaa mubtadaha rafci isman ismi isagoo ah walkhabara khabarkana bihaa kaanada insiban ku nasbi khabarkuna waa mansuubo bihaa kaanada lagu nasbinaya kaanadu haddaba mubtadihiina way rafcisay magacana way ka beddeshay oo ismu kaana ayay u bedelatay khabarkiina way nasbisay magicii khabarun mubtade ahaana way ka beddeshay oo khabaru kaana ayay ka dhigatay tusaalihiina waa kan ka kaana wuxuu ahaaday zaydun ninka zayd la yidhaahdaa daa basarin basar iyo arag midu saaxiiba war ninka zayd la yidhaahdaa waa nin aragu saaxiibee la socda ficilka naasikhihi mee haddaba baydkan waa kaana ismigeegii mee mubtadaha ahaan jiray waa zaydun khabarkii mee khabarulmubtadaha ahaan jiray waa daa basarin daada waa asmaaulkhamse maxaa lagu nasbiyey asmaaulkhamseha daa basarina daada alifka ayaa lagu nasbiyey haddaba waxay ardaydu isweydiinayaan ama ay ku mashquulayaan war kaana ficil bay ahaan jirtaye ba'dan yaree gashay maxay ahayd irfac bikaana ba'du miyayna ismiga geli jirin xuruufuljarku ma soo dhigannay inay ismiga geli jirtay waan soo dhiganay maanta kaanadani ismi bay noqotay qasdu lafdiga dartii kaanadeenna halkan ku qorani maanta waa ismi ardaya iyo ogaada qasdu lafdi baa ku dhacay ismi bay inoo noqotay ficilnimadii way ka baxday kadaaka kaa hore waxa la ah, oo siday kaana u shaqaynaysa isna u shaqaynaya adxaa ficilka adxaa ah adxaa baa ah. mubtadiya khabar ayuu dusha ka gelayaa ka mubtadaha ana marfuuc buu ka dhigi ka khabarka ana mansuub buu ka dhigi dalla ayaa lamida ficilka dallaah dalla dalla isna mubtadiya khabar buu dusha ka gelayaa mubtadahana marfuuc buu ka dhigan khabarkana mansuub buu ka dhigi kuwa laftooda qasdulafdi baa ku dhaco maanta waa ismi kadaaka adxaa markaan idhaa ereyga adxaa waa ismi calaamadihii ismiga ee aynu naqaanayna isnaad baa ku jira waayo kadaaka jaariya majruurkani waa khabar soo qadimay adxaana waa mubtade qasdulafdi baa ku dhacayoo maanta waa ismi mubtade adxaadu adxaada dallada ku xigtaana way ku cadfantao xarfulcadaf baa meesha ka maqan kadaaka kaa hore waxaa la mida ee kaanaha ah adxaa baa la mida adxaa dallo ayaa isna lamida baata wahaakadaa kuwan waxa lamida asbaxabaa lamida saara ayaa lamida layse ayaa lamida intaasiba kaana ayay la macno yihiin markaad adxaa macnaynaysa maxaad ku macnaynaya adxaa adxaa wuu barqinaystay odhan maysid adxaa wuu ahaaday xilliga barqinka dalla wuu hadhsaday odhan maysid dalla wuu ahaaday baad odhanaysaa xilligii hadhka baata wuu waaberiistay odhan maysid baata wuu ahaaday xilligii habeenka amsaa wuu galabaystay odhan maysid amsa wuu ahaaday baad odhan xilligii galabta wahaakada asbaxa wuu waabariistay odhan maysid markay naaqiska tahay asbaxa asbaxa wuu ahaaday xilligii subaxda waa kaana oo la qaydayo oo wakti lagu qaydayo kaana oo wakti ku qaydan weeyaan markaa laysana muu ahaan baad odhan fatia baa la mida wanfaka lamida la mida wasaala baa la mida maca barixa maceega iyagoo ah haddaba afartan dambe waa maxay macnoogu makaana fatia wuu ahaaday miya maya infaka wuu ahaaday miya maya zaala wuu ahaaday miya maya bariixa wuu ahaaday miya maya afartan dambe zaale ayay la macno yihin oo maa zaale kama zuulin baa la yidhaahdaa maa waa maxay macnaheegu maa zaal maa zaale kama zuulin baa la yidhaahdaa maa kama zuulin haddaba maxaynu odhanaynaa maa fatia maxaynu nidhaahnaa maa fatia kama zuulin baynu odhan manfaka maxaynu odhan kama zuulin baynu odhan maa barixa maxaynu ku macnaynaa kama zuulin baynu odhan sida la lanabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilayna muusa culima saddex iyo toban ficil weeyaan saddex iyo tobankiiba halkaas inoogu dhammaadeen saddex iyo toban ficil ayaa mubtadihiya khabarka dusha ka gala oo mubtadahana marfuuc inooga dhigi khabarkana mansuub inooga dhigi biictibaari ilmacnaa labaynu u qaybinnay ee saddex baynu u qaybinnay cafwan qaybay kaana hogaaminayso iyo qayb ay zaala hogaaminayso iyo xabad aynaan weli gaadhinoo maadaama layidhahdo gaar iskaga madax bannaan sideedda u horreeyo kaanaa hogaamisa marka la macnaynayo kaana wuu ahaaday asbaxa wuu ahaaday dalla wuu ahaaday adxaa wuu ahaaday dhammaan sideedda hore markaad macnaynaysa kaanaad ku macnayni layse oo xabadda sideedaada mooyaane layse maa kaanaad ku macnayn maa kaana waa maxay maa kaana macnaheedu maa kaana ma ahaan saw ma aha laysa ma ahaan badiyada oo dhan hore macnahoogii wa kuwa ah waxaa inoo soo hadhay afarta ku xiga maa zaala maa fatia manfaka maa barixa afartaana maa zaala ayaa inoo hogaaminaysaa maa zaala kamuu zuulin baad odhan maa fatia kamuu zuulin baad odhan manfaka kamuu zuulin baad odhan maa barixa kama zuulin baad odhan sida aayadda qur'aankaa maxaad ku macnayn jirtay lanabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilaynaa muusa lanabraxa la nabraxa markaynu nidhaahno ka zuuli mayno ayay ahayd la nabraxa ka zuuli mayno daamadu keligeed waxay la macno tahay maadaama intuu daa'imsan yihuun baad odhan intuu daa'imsan yahay saddex iyo tobankii ficil xagga macnaha saddexdaasay noo noqdeen sideed ay kaana hogaaminayso iyo afar ay maazaala hogaaminayso iyo xabad qura oo daama ah saddexdaasay biictibaari ilmacnaa ay noo noqdeen xagga shuruudda marka la doonayo sideedda u horreeyaa shardila'aan bay shaqadaa qabtaan kaana markay hadda mubtadiya khabar dusha ka gelayso lagu odhan maayo ha ahaato mudaaric lagu odhan maayo ha ahaato maadi lagu odhan maayo nefyi ha ka horreeyo maa kaana ha ahaato ama lam yakun ha ahaato kaana markay mubtadiya khabar dusha ka gelayso shardi la'aan ayay shaqadaa qabanaysaa haba yaraatee wax shardiya oo kaana lagu xidhayaa ma jirto culima shaqadaa markay qabanayso kaana waa shardi la'aan shaqadeedu sideedda ku xiga toddobada ku xiga ee iyadu ay sideedda ku noqonayso ee layse ku dhammaada sideeddaasiba waa shardi la'aan afarta ay zaala hogaaminayso waa fatia iyo infaka iyo zaala iyo barixa afartaa waxaa loo shardiyaa inuu nefyi ka horreeyo maa iyo laa iyo lan iyo inay ka horreeyaan keliya fatia mudaariceega ayaa qur'aanka lagu arkay isagoo bilaalaa ah ilaa nafyi ah fatia mudaariceega ayaa qur'aanka lagu arkay isagoo nafyi iyo nahyitoona una ka horraynin aayadda qur'aankae rabbi uu ku yidhi tallaahi tafta'u tadkuru yuusufa fatia bal mudaaricee fatia fatia mudaariceegu waa yafta'u taku mudaaricee waa tafta'u haddaba tafta'u markaynu isticmaalayno af carabiga badan laa tafta'u baa la odhan jiray ama lam tafta'a baa la odhan jiray ama lam yafta' baa la odhan jiray aayaddaa qur'aanka waxaa la arkay tallaahi tafta'u tadkuru yuusufa isticmaalka kale luqa alcarabiya afartaasi markay mubtadiya khabar gelayaan fatia infaka zaala barixa waxa shardiya inuu nafyi ka horeeyo ama wax shabahay oo nahyi ihi ka horeeyo si kale uma shaqayn karaan zaala iyadoo zaala un mubtadiya khabar ma geli karto zaala caliyun qaa'iman waa mamnuuc ma odhan karaysid zaala caliyun qaa'iman maxaa kaa maqan oo khalad ka dhigaya maada waa inay maadani ka horaysaa oo maxay la yidhaahdaa maa zaala caliyun qaa'iman hadday mudaaric tahay oo yazaalu ay tahayna yazaalu caliyun qaa'iman waa mamnuuc maxaa lagama maarmaana yazaalu markay tahay inay lam ka horrayso ama laa ka horrayso ama lan ka horrayso ereyadii nafyigaa ah mid ka mid inuu ka horreeyo walaa yazaaluuna mukhtalifiina buu ilaahay leeyahay walaa yazaaluuna mukhtalifiin hadda yazaalu waa mudaaric ismigeegii waawljamaacadaasa ismu zaalaah khabarkeegiina waa muhtalifuun mukhtalifiin mukhtalifiinna waa khabaru zaala oo mansuuboo ya'da lagu nasbiyey daamana waxaa loo shardiyaa markay mubtadiya khabar gelayso in maa masderiya derfiya ay ka horrayso daamada maa baa ka horraysa iyada xataa laa uguma bedeli kartid lan uguma bedeli kartid wax kalood ugu bedeli kartaa ma jiro keliya maxaad isticmaalaysaa daamada maa oo qura ayaad ka horraysiinaysaa waxaynu nidhi arbacuhaa afarta ugu dambeeya waa fatia infa ka zaala barixa afarta ah arbacuhaa afarta ugu dambeeya tatadixu way cadaani min bacdi nafyi nafyi gadaashii ayay caddaani afartaa ugu dambeeyaa nafyi uunbay raacaan nafyiga waxaa lamida waxa shabahay oo nahyi ah afartaa nafyi iyo wax shabahay baa loo shardiyanayaa kadaaka kaa waxaa lamida daama baa lamida bacda maa maa dabadeed uunbay caddaan maadii addarfiyati darfiyada ahayd daamana marka waxa shardiya culimo mubtadiya khabar ay dusha ka gelayso inay maa darfiye ah oo masderiyi ay daamada ka horayso saddex iyo tobankii shan soo saaray afartaa fatia infaka zaala barixa iyo daama oo laba shardiyo kala duwan leh daama maa masderiya darfiya baa loo shardiyaa afarta horena nafyiyo wax shabahay baa loo shardiyaa markaynu shan ka soo qaadanno saddex iyo tobankii soo hadhay sideedda u horeeya waa shardi la'aan oo uu ka aamusay sideeddaa sideedda hore sheekhu kama hadal irfac ku rafci bikaana kelmadda kaana ah almubtada'a mubtadaha ku rafci isman ismi isagoo ah walkhabara khabarkana bihaa kaanada insiban ku nasbi ka kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday daa basarin basar midu u saaxiiba kadaaka kaa waxaa lamida adxaa baa lamida oo mubtadiya khabarku ayay gelaysaa dallo ayaa la mida oo mubtadiya khabar ayay gelaysaa baata ayaa lamida oo mubtadiya khabar bay gelaysaa amsa baa la oo mubtadiya khabar bay gelaysaa wahaakadaa kan waxa lamida mida asbaxa oo mubtadiya khabar buu isna gelayaa saara oo mubtadiya khabar ayuu gelayaa layse oo mubtadiya khabar ayuu gelayaa fatia oo mubtadiya khabar buu gelayaa wanfaka oo mubtadiya khabar buu gelayaa wazaala oo mubtadiya khabar buu gelaya maca barixa barixa maceega iyagoo ahaaday barixa maceeda ayay ahaanayaan xagga shuruudda marka la doonayo saddex baynu ka dhignayoo sideed waa bilaa shardi afarna nafyi iyo nahyi iyo wax shabaha ayaynu u shardinnay daamana maa masderiya derfiya baynu u shardinnay shuruuddiibuu eegay intaa hore wuxuu sheekhu kaga soo baxay tirada afcaasha kaana waa akhawaatuha laysku yidhaahdo oo saddex iyo tobana ilaa daamada inoo dhiman mooyaane iyo camalka shaqada ay qabanayaan iyo tusaalahooga oo kaana zaydun daa basarin uu kaga soo baxay haddana wuxuu doonayaa shuruuddii arbacuhaa afartani waa afartan u dambeeye ilayn arbacuhaa haabaa ku jirta damiira damiirkaasi wuxuu u noqonayaa waxaa la yidhaahdaa ismu lishaara wadamiir haaliban yarjicaani ilaa aqrab lmadkuur ismu ishaaraha iyo damiirkuba inta ugu faraha badan ka ugu dhow bay u noqdaan afarta ugu sokeeyo uunu celi markaa arbacuhaa afartan u dhowi tatadixu way caddaanayaan min bacdi nafyi nafyi gadaashii bay oo nafyi baa loo isticmaali sidaynu ognahay kadaaka kaa waxaa la mida daame ayaa la mida bacda maa maa dabadeed ayaa la isticmaali maada addarfiyati darfiyada ah wahiya iyadu allatii ta weeyaan takuunu noqonaysa masderiyatan masderiyo masderiyana hadda way noqotaaye la soco waa darfiya masderiya markaa ah. halkaasuu sheekhu kaga baxay cashirkeenni kaana wa akhawaatuhaa laakiin xagga tasarufka ayaa dhimanoo wuxuu is yidhi talow kaana wa akhawaatuhaa ma mutasarif taama ma mutasarif naaqisa ma jaamidba saddexdaana waa midkee culima miyaynaan saddexdaana kala ogayn kaana wa akhawaatuhaa ma mutasarif taama ma mutasarif naaqisa ma jaamidba maxay noqonayaan kaana wa akhawaatuhaa saddex bay u qaybsamayaan mutasarifka taamkaa waa toddoba waa toddobada ugu horreeya sheekhu markuu ka warramayay laysa toddobadii ka horreeyey laysa hadda kuma jirto markuu kitaabka bilaabay kaanaa u horraysay adxaa iyo dalla iyo baata iyo amsaa iyo asbaxa iyo saara toddobadaa waa mutasarrif taama mutasarrif taama waxaa looga jeedaa maadi bay leeyihiin oo kaana ayaad odhan mudaaric bay leeyihiin oo yakuunu baad odhan amar bay leeyihiin oo kun baad odhan toddobadaaba waa inaad haddaba eeg maadigooga iyo mudaaricooga iyo amarkooga iyo xataa ismigooga faacil kaa'in xataa masderkooga kown dhammaan shantaa dariiqba mubtadiya khabar bay u baahan yihiin ogow mubtade ay marfuuc ka dhigtaan oo ismigii loo bedelo iyo khabar ay mansuub ka dhigtaan toddoba shan ku dhufo shan iyo soddon saw shan iyo soddonkaasaa mutasarifka taamka ah ka soo boodaya shan iyo soddonka ah ayaa mutasarifka taamka ah ka soo boodaya waxaynu qaadannay afarta ku soo xiga layse iskaga imo layse iskaga imo afarta ku soo xigaa waa fatia iyo infaka iyo zaala iyo barixa afartaasi waa mutasarrif naaqis ah mutasarif naaqis ah waxaa looga jeedaa waxay leeyihiin maadi iyo mudaaric wax kale male amar male oo iminka zaale hadii lagu yidhaha mudaaricee yazaalu baad odhan haddii amarkeega keen lagu yidhaana amar mabale carabiba uguma hadal barixa marka lagu yidhaha mudaariceega keen yabraxu baad odhan haddii amarkeega keen lagu yidhaana amarba male fati'a haddii mudaaricee lagu yidhaa yafta'u baad odhan amarkeega keen haddii lagu yidhaana amarba ma leh infaka haddii mudaaricee lagu yidhaa yanfaku baad odhan amarkeega keen haddii lagu yidhaana amarba ma leh afartaasi waa mutasarrif naaqisa mutasarrif naaqisa macnaheegu waa maxay waa maadi bay leeyihiin mudaaricna way leeyihiin amarna maba le haba yaraadee oo afartaasi amar yeelan maayaan labana waa layse iyo daama labadaasi waa jaamid jaamid macnihiisu waxa weeye maadigan ay yihiin mooye wax kale ay noqonayaanba ma jiraan maalan mudaaric ma leh oo amar ma leh oo masder ma leh wax alla waxay yeelanayaanba ma jiraan layse iyo daama haddaba layse marka aad leedahay alaysa markaan idhaahdo mudaaric hamoodina iyo alasta iyo mudaaric maaha lastu iyo waa laysadii maadiga ahayduun hamoodina inuu mudaaric noqonayo taasuu ka hadlayaayo ficilladan wax kastaoo ka sarfooma ama ka dhasha oo waxa aan sheegsheegayniihi mubtadiya khabar buu u baahan sidii iyaga guud ay u baahnaayeen kolkaa caamilkan kaana waa akhawaatuha tiradooda guud ma haysaa mutasarifka taamkii waa toddoba soo saa ma aha mutasarifka naaqiskiihina waa afar jaamidkuna waa laba sow saddex iyo tobankii intaa inooguma qaybsamin haddaba toddobada mutasarifka taamka ah shan baa ka imanaya maadi mudaaric amar masder ismi faacil toddoba shan ku dhufo shan iyo soddon bay mutasarrifka taamkii kuu yihiin mutasarrifka naaqiski ihi sideed buu noqonayaa imisay ahaayeen mutasarrifka naaqiski soo afar ma ahayn afartii labaa ka imanaya afartaasoo maadiya iyo afartaasoo mudaarica imisay isku noqonayaan markaa afartaasoo maadiya iyo afartaasoo mudaarica sideed bay isku noqonayaan shan iyo soddonkii sideed u geeg shan iyo soddonkii sideed uge saddex iyo afartan jaamidku waa laba uune labadaa sidooda u qaado jaamidka sidooda u qaado imisuu inoo noqonaya shan iyo afartankaa ah weeyaan horta caamilka mubtadaha iyo khabarka u baahan ee mubtadahana marfuuca ka dhigaya khabarkana mansuubka ka dhigaya waa shan iyo afartankaa ah. shan iyo afartan halkaa maygu haysiin ismiga hadaynu nidhaahna ha la qaybiyo sheekheenani wuu ka aamusay oo camriidigii baaba halkan ku dhaamaye ajruumigiibaa ku dhaamay baan doonaya halkan ajruumigiibaa ku dhaamay sheekheenna oo uu ka aamusay ismiga eh ismigu waxoogaa buu ismiga daahirkii imisuu ahaa keligii sideed buu ahaa damiirka ismiga kaana noqdaana imisuu ahaan jira afar iyo labaatan sideed iyo afar iyo labaatan labiyo soddon sow ma haye ismiga mubhamka ah ama boqol iyo labaatan ka dhigo ama boqol iyo afar iyo toban ka dhigo boqol iyo labaatan ka dhigo maxaad haysaa boqol iyo labaatan meel ah iyo labiyo soddon meela bal isku gee boqoliyo labiyo konton masderka mu'awalka ana saddex ka soo qaado ama halka soo ka dhigo ama saddex ka dhigo boqol iyo shan iyo konton waxaad ku dhufataa boqol iyo shan iyo konton waxaad ku dhufataa shan iyo afartankii caamilku uu ahaa soo caamilku shan iyo afartan ma ahayn imisuu inoo noqonayaa shan iyo afartanka caamil haddaynu ku dhufanno eeg intaa un isku dhufo waxaad isku dhufatay caamilkii oo han iyo afartana caamilku han iyo afartan buu inoo noqday sidaynu ognahay xaggana boqol iyo maxay noo noqotay han iyo konton ba boqol iyo han iyo konton soo maaha lix kun sagaal boqol han iyo toddobaatan sow maaha khabarku muxuu ahaan jiray ismiga mufrad markuu khabarku yahay waa sideed labada jumlo jumla ismiya jumla ficliya iyo labada shibhuljumlo sideed iyo afar isku gee labiyo toban sow aha sida caadigaa ah, waxyaabo kale way soo bixi karaane labiyo toban kusii dhufo intaa labiyo toban haddaad ku dhufato maxay kuu noqonaysaa intaa or haddaad labiyo toban kusii dhufato imisay noqotay culimo saddex iyo siddeetan kun iyo toddoba boqol soo maaha eeg waxaa jira haddii ismiga aad wax ka yaryaraysato waad heli kartaa haddaad khabarka wax iska dhaafdhaafto waad heli kartaa haddaad caamilka wax ka soo gaagaabsato waad iska heli kartaa laakiin waxaad ogaataa cashirkeennu inuu saddex iyo siddeetan kun iyo toddoba boqol meelaha inoo noqonayo meeluu kusoo ururaya wa kullumaa shay kaste oo sarraftahu ad ka mimaa sabaqa wixii horreeyey ad ka sarbixiso oo min masdarin masder ah wa hayrihi iyo hayrkii ihiba bihi isagii horreeyey buu inta xaqa haleelay wuxuu ku wax kaste oo laga sarbixiyo kuwaa hore oo ka dhasha oo masdar ah ficil maadiah ficil eh, mudaarica ah, ficil amar ah ismi faacil ah iyaguu la xeer iyo la xukun noqonaya kolkaa waa inuu iyaga shaqaday qabanayeenoo kale uu qabto wa kullumaa shay kaste oo sarraftahu aad ka sarfixiso mimaa sabaqa wixii horreeyey oo min masdarin masder ah wa hayrihi iyo masderka hayrkii ah bihi isagii horreeyey buu iltixaaqa haleelayaa ka kun sadiiqan war waxaad noqotaa saaxiibniyow noqo hadda waa kaana amarkeegii mubtadiya khabar bay u baahan tahay kun sadiiqan haddaba taxliiliya kuntani waa amarkii kaana away ismigii mubtadaha ahaan jiray waa damiir mustatiroo wujuub loo qariyo anta ah khabarkii markaa kun khabarkeegii mee waa ereyga sadiiqan a ah weeyaan laa takun ha noqonin mujaafiya nin dadka gooya war saaxiib ahaw laakiin nin dadka gooya ha noqon laa takun mujaafiyan awey ficilka naasikhii halkaa waa ereyga takun awey takun waa ficil naasikha takun awey waa mudaaricii kaane eh awey ismigii mubtadaha ahaan jiray waa damiir mustatiroo waajibo anta ah awey khabarkii laa takun marka ay ku camal falaysayna waa mujaafiyan baa khabarkeegiiya wandurnii yahow eeg likownii ani ahaantayda musbixan aan ahay mid ahaaday muwaafiyan ballanta mid oofinaya eeg ereygaa musbixana baa laba macna leh mar waxaa lagu macneeyaa wandur eeg likowni ahaantayda musbixan mid waa beriisanayaan ahay haddaan musbixa mid waa beriisanaya idha waa sax laakiin xal gaara iyo icraab gaaray u baahan tahay marna waxaan odhanayaa wandur eeg likowni ahaantayda musbixan mid ahaaday aan ahay muwaafiyan mid ballanta oofiya war waxaad eegtaa ahaantayda aan ahaaday mid ahaaday mid ballanta oofiya halkaa haddaba imise naasikh baa baydka ayr jira saddex naasikh baa ku jira saddex likownidaasi waa masderkii kaana oo mubtadi'i khabar bay inaga doonaysaa musbixanna marka ahaansha lagu macneeyo waa ismi faaciloo asbaxa ka yimid mubtadi'i khabar buu inaga doonayaa wandurtan hore iska dhaaf aduu labadaas unbaa laba naasikh baa meesha inoogu jira laba naasikh ayaa halkaa inoogu jira haddaba masderka haddaan taxliiliyo likownii ah away mubtadihiisii hadda ismiga u noqday waa ya'da yaaulmutakalimka likowniyi ya'daa weeyi ya'daasi laba icraabood bay leedahay mar waa fii maxali jarin mudaafun ilayhi oo masderka koonkan masderkaa ah mudaaf ah yaduna waa mudaafun ilayhi marna yadaasi waa fii maxali rafcin ismu kaana oo waa mubtadaa kii ahaan jiray musbixanna waa khabarkii kownka oo waa mansuub isagu haddaba musbixana isna ismi faacil qaadanaya musbixan waa ismi faacil ismi faacil weeyo khabar iyo mubtaduu qaadanaya mubtadihiisii waa damiir waajib loo qariyo ana ah ana ah anabaa halkaa ku qarsoon muwaafiyanna waa khabarkiisii haddaan musbixan waa beriisanaya aan idhaahdo muwaafiyantaasi khabar noqon mayse xaalay noqoni icraabkaaga kala duwanaanaya markaa ka kunni ahaw sadiiqan saaxiib ahaw laa takun ha ahaan mujaafiyan mid dadka gooya wandur waxaad eegtaa likownii ani ahaantayda musbixan mid ahaaday aan ahay muwaafiyan mid ballanta oofinaya halkaa kaana waa akhawaatuha shan lix bayd oo kaana wa akhawaatuhaa ah ayaan halkaa kaga baxnay culimo inna wa akhawaatuhaa waa shan baydoo ma kala hadhi karayaan waa naasikh naasikha intan shantan baydee kalena waynu ku darsanaynaa culimo inna wa akhawaatuhaa inna wa akhawaatuhaa waa inna iyo kuwa lamidka midka ah waa wada xuruuf mubtadiya khabar bay dusha ka gelayaan mubtadaha mansuub baa laga dhigi khabarkana marfuuc baa laga dhigi haddaba xuruuftan waxa la isku qabtay tiradooda qolo waa shan bay yidhaahdeen qolana waa lix bay yidhaahdeen siba weyhii oo kale shan buu qabaa inay yihiin inna iyo anna ayuu leeyahay isku midun ha layga dhigo inna iyo anna waa kow laakinnana waa laba lacallana waa saddex laytana waa afar ka'annana waa shan shantaa iigu daaya buu leeyahay culimmada kalena qaar baa leh inna iyo anna ha la kala tiriyo ilan midna waa inna midna waa anna way kala duwan yihiin lixa la iiga dhigo waxaa culima halkaa iyaduna ku soo biiraysa oo halkaasoo kale noqonaysa oo warkaa aan ka fogayn laa ma garanaysin laa annaafiya liljinsi laada la odhan jiray shaqadan inno oo kalunbay qabataa culimmadu laakiin baabkan uma keenaane baab gaara ayay ka dhigaan baab gaara oo sidiisa u madax bannaan bay ka dhigaan inna wa akhawaatuhaa waa wada xuruuf haddaba waxaa la yidhi bal culima u fiirsada xarafka soo maydaan arag xarafka saddex baynu u soo qaybinnay kitaabkeennii hore ruuxulicraabka ayaynu ku soo qaybinay ajrubigi iyo kumaynaan soo qaybin baanu malayn kabdee ruuxulicraabka waxaan ku soo marnay xarafku inuu saddex qaybood yahay mukhtasun bilismi iyo mukhtasun bilficli iyo mushtarak saw caynkaa ma aha eeg mukhtasun bilismi waxaa laga fishaa icraabka ismiga u gaarka ah inuu sameeyo mukhtasun bilismi xuruufuljarkaa ah ka mid ahe waxa laga rabay waa maxay icraabka ismiga u gaarkii waa maxay waa jersow ma aha dee inay jer sameeyaan mukhtasun bilficligna waxyaabaha awlawiyaadkooga ee laga fishaa waxa weeye icraabka ficilka ku gaarkaa inay sameeyaan mukhtasun bilficli jawaasimtaa ka mida maxay sameeyaan markaa jawaasimtu ficilkay jasmiyaan dee mushtaraga soo maydaan arag ereyga mushtaraga la mushtaraga mushtaragana waxaa asal u ah inuuna camal falin mushtaraguma camal falo oo hadduu ficilku mushtarag noqduu ismigana galo ficilkana galo sida hal oo kale ilan ilaahay baa qur'aanka ku yidhi fahal antum shaakiruun oo ismi buu ku daray aayad kalena waxaa lagu yidhi hal ataa cala alinsaan oo ficil baa lagu daray ereygu hadduu mushtarag yahay sida laga fishaa ma camal sameeyo ishtiraagaa daciifiya oo camal ma samaynayo haddaba innagoo sidaa og inna wa akhawaatuha waa xuruuf welibana xuruuftaasi waa mukhtasun bilismi waxaa laga rabay inay jer sameeyaan maxaa laga filanaya ina waa akhawaatuha eeg waxa ku habboonaa muxuu ahaa ina waa akhawaatuha asmaada ay gelayaan ee mubtadaha iyo khabarka ah inay maxay sameeyaan baa laga rabay inay jiraan bay ahayd qaaciide ayaynu soo marnay la yidhaahdo baabkii markaan binaha maraynay wasaa'iru lasmaa'i xayu laa shabah qarabahaa min alxuruufi mucraba qaaciide ayaan ku soo marnay la yidhaahdo wamaa jaaa cala alasli laa yus'alu can sababihi wmaa jaءa calى khilaafi اlasli yus'alu can sababihi hadda ina waa akhawaatuha waa khilaafu اlasl waayo ismi bay rafciyeen khabara ismina way nasbiyeen mubtadaha kii ahaan jiray shaqadaa mayna lahayn iyagu shaqadaasi waa shaqadii afcaasha kolka iyagu inay ismiga jaraanun bay ahayd ila waa mukhtasun bilismiye mayla socotiin hadda culimo kolkaa waa lagu weydiinayaa ina wa akhawaatuha maxay waxna u rafciyaan waxna u nasbiyaan iyagoo mukhtasun bilismiya waa su'aal lagu weydiin karo jawaabteeda iska diyaarsa ardayow sababta ma taqaanaa inna wa akhawaatuhaa ficil bay shabbaheen xagga macnahay ka shabbaheen xagga cadadka xuruuftay ka shabbaheen xagga birahay ka shabbaheen dhinacyo badan bay ficil ka shabbaheen markay ficil shabbaheen ayaa shaqadii ficilka la siiyey shaqada ficilkuna waxa weeye inuu faacilna rafciyo mafcuulna nasbiyo markaasaa la yidhi inna waa akhawaatuhaa mid ha rafciyaan midna ha nasbiyaan kay rafcinayaanna waa khabarka dambe kay nasbinayaanna waa ismiga hore mayla socotaa hadda oo innayay shabbahday ficilka akada abay shabbahday inna macneegu waa maxay annaba tawkiid tawkiid kolkaa waa akada uakidu oo kale ka dhigantahay waan adkaynaya oo kaana yay shabbahday kaana ushabbihu bay shabbahday layta yay shabbahday atamanaa ficilka abay shabbahday laakina yay shabbahday astadriku ficilka abay shabbahday lacalla yay shabbahday ataraji ficilka abay shabbahday eeg waxaynu ognahay ficillay shabbaheen maadaamay ficilla shabbaheen shaqadii ficilka ayaa la siiyey inna wa akhawaatuhaa tansibu way nasbin inna kelmadda inni ihi almubtada'a mubtadaha ayay nasbin ardayay inuun haddaan naxwiilayaal nahay beydkaasaynu icraabaynaa welibana waxaa beydkaa inoo icraabaya xalqadda loo yaqaano imaamu shaafici guddoomiyahooga maxamed maxamuud cige aadda horta yaa u ahaa raa'id xalqatu imaam shaafici waa kuma xalqatu imaam shaafici baydkan unbaad icraabaysaa tansibu ina almubtada intaa unbaad icraabi mana adka runtii inaad naxwaa fahamteenna intaasaan ka qaadan karnaa hayo istaag bal hadda waa xalqatu imaam ashaafici sow maaha ma xalqadaasoo quraan rabaa xalqatu imaam ashaafici oo qura ayaan rabaa inay eegaan xalqatu imaam ashaafici away guddoomiyahoogii miyuu dhuumanaya waaya war guddoomiye dhuunta lama arage waar yaadeen culima waa sidee xalqatu shaykh lislaam ibnu taymiya xalqatu shaykh lislaam ibnu taymiya xalqadda baydkaasun baan idinka rabaa inaad icraabtiin wax kale idinkama rabo waa baydka intiisan hore macnaha uunu yar fiirso xalqatu shaykh lislaam ibnu taymiya me ma abubakar baanu soo bedelaa waa si wanaag xalqatu shaykh lislaam e xalqadaasina ma joogto war way joogtaaye hadda xalqadaha waynu iska saari doonaa ila socda runtii xalqadahaynu weyno waaye xalqatu ibnu malik alandalusi waa xalqadiinnii soo maaha adiga raa'ibka ogiya cabdulqaadir baa cabdulqaadir tansibu ina almubtada intaa ay cadhaab saddexdaa ereyo qura tansibu waa ficil mudaaric haye haye waa ficil mudaaric baa igaga filan oo marfuuca haye shukran oo hiyaa oo yaa u noqonaya hiyadaasi waa sax cabdulqaadir bal ka fikir tansibu faacilkayga inta su'aashaba halka maxalushaahidkaygu waa intaa yaa inna lafteed aag innadu xaraf bay ahaan jirtay laakiin qasdu lafdiga dartii maanta waa faacil cidda wax nasbinaysaa waa inna halkaan u socdaaba waa inta aya ogaada tansibu waa ficil mudaaric ka wax nasbinaye faacilki ihina waa inna ka la nasbinaye mafcuulkii waa aya haddaba almubtadaa waa mafcuul maanta eeg mubtadaha magacan mubtadaa ha eegi maanta waa kan la nasbinaye nasbaha lagu samaynayo ilin mafcuulku mid wax lagu sameeyo ahaaye iska fadhiiso shukran jaziilan tansibu way nasbini inna kelmadda inna'a ayaa nasbin almubtada'a mubtadaha ayay nasbin isman ismi isagoo u ah walkhabara khabarkana tarfacuhu way rafcin innadu mubtadaha way nasbini ismi bayna ka dhigan khabarkana way rafcini buu ina yidhi away tusaaluhu ka inna zaydan zayd duu nadarin waa nin aragti u saaxiiba kaanadiina muxuu ina yidhi war zayd wuu ammaanayaa sheekhu zayd waa nin dabasarin kaana zaydun dabasar buu yidhi markii hore haddana wuxuu ku idhi inna zaydan waaban ku dhaaranaya waa oo kale inna zaydan duu nadarin war ninkaasi waa nin nadar iyo aragti u saaxiiba weeyaane balla soco ka inna zaydan zayd duu nadarin waa nin nadar iyo aragti u saaxiiba weeyaan inna zaydan duu nadarin inna zaydan duu nadarin haddaba inna waa xarafkaa naasikha ah zaydanna waa ismigeega mansuubka ah duu nadarina waa khabarkii marfuuc ahaayoo asmaa'ulkhamsaha wowgaa ayaa lagu rafcinayaa duu nadarina wa milu inna inna waxa lamida annabaa lamida laakiin annadu waxay ku kala duwan yihiin inna iyadiiyo ismigeegiiyo khabarkeegu waa hadal dhammaystiran waa jumla mufiida laakiin annadu ismigeegiiyo khabarkeega markay qaadato jumla mufiida maaha anna zaydan qaa'imunoo qura hadalka kuma dayin karti inta badan waxaa la ogayaa balu fiirsada annada calimtii oo kalea ka hormarta maxaad odhanaysaa calimtu anna zaydan qaa'imun ama faclam annahu laa ilaaha ila allah eeg anna markaad aragto waa in jumlo kale ayaa iyadu u baahan tahay laakiin inna keligeed waa hadal dhammaystiran inna zaydan duu nadarin baad odhan wa milu inna inna waxaa la anna kelmadda anna ah ayaa la mida yaa beydkaa icraabaya intaa wa milu inna anna sheekh cali nacam sheekh cali iyo waxaynoo icraabi doona iyo sheekh ibraahim iyo sheekh caamir haye saddexdaas ayaa inoo icraabi doona beydkaa sheekh cali baa horraynaya wamilu inna anna wamilu inna anna layta fi lcamal mil waa mubtada marfuuc bidamma wa huwa mudaaf inana waa mudaafun ilayhi biqasdi lafdihaa anna waa khabarkii okay sheekh ibraahimow maxaad ka qabtaa warkaa hadduu sax yahayna waa sax dheh hadduu khalad yahayna waa khalad dheh nacam yaa sheekh ibraahim wowga anuu wowga cadifaanu haystaa mushkilad male wowga waa milu ku jira waxaa doonta ka dhigooo ereygan milu ah uun ka sheekee milu ereyga milu ah ka sheekee milu maxaad u haysataa ereyga milu ah milu mubtadaaad u haysataa waayahay waad waafaqday saaxiibka ayaad waafaqday dee waad saxantihiin baan markaa u malaynayaa malaha haye sheekh caamirunbaan u dhiibaa sow maaha hadduu sax yahay sheekh caamiro warkaasi waa sax dheh hadduuna sax ahayna sax maaha dheh sax maaha ma ku waafaqsan tahay sheekh caamir w cabdirashiidna caamir buu waafaqay waa sax waa yahay sax maaha waa sidaa loo sheegay wey haye bal sheekh sheekh caamirow me mil waa khabar muqadama waxaad haddaba waxaad ii sheegaysaa sababta aad u dooratay milu inay khabar muqadama tahay ilain lowlaa lima lakaana alximaaru fiqyan may haddaan doono odhanba maayo ilse anaa isku haye khabarka sidaan odhanaya anaa isku haya haddaan idhaa ka warran waa milu inno inno oo kale oon hadalkii wax bilowa ka dhigta ka warran qaacidaa la rabaa ihagaysa oo itidhaahda waa milu inno waa khabaruun annada dambaana kiro noqonaysa waaba sheekha caawiyade malaha masaladaasi ciin bay daaqday waa sax sheekh cabdil iska fadhiisa sheekh aaminow waxa weeye sababtu eeg ereyga milu waa alasmaa almuntawaqila fi libhaam ereyga milu ma macrifoobo haddii macrifo adu idaafaysa in badanoo ka mid ii ah, macrifo noqon maayo ereygan milu marka la idaafeeye inna loo idaafeeyo inna waa macrifo laakiin ereygii milu ahaa weli wuxuu ahaanayaa maxay nakiruu ahaanaya nakirada uu ahaanayo alasmaa almutawadila fi libhaam oo qura looma adeegsan karee waxaa loo adeegsan karaa waa ismi faacil xataa oo idaafadana lafdiye ah miludani waa ismi faacil bitaqdiir bay ismi faacil ka tahayo idaafadanaa lafdiyaa idaafada lafdiyadaana mudaafku mudaafun ilayhiga kuma macrifoobo kolkaa miludii waa nakiro annada dambana waaba calanba waa calam anna waa calam ereygan anni waa macrifa oo waa calam calamkaasaa laysku qabtay calamuljinsi miyaynu ka dhignaa mise maaha calamuljinsi anna waa calam haddaba haddii nakiro iyo macrifa ay kulmaan qaacidadu yaa mubtade noqda bayna odhan jirtay macrifada annada dambe ayaa haddaba dee ayaa macrifaa miludan horena waa nakiro nakiradiihi isaga khabar ahaan jiray ilan khabarku wax laga sheekeeyoon la geranayn buu ahaa mubtaduuna ka la laga sheekaynayo ayuu ahaa wa shukran saasuu icraabkaygu noqonaya wa milu inna inno oo kale weeyi anna kelmadda anna'a layta kelmadda layta fil camal xagga camalka ayay kula mid yihiin laakiin xagga macnaha dhinacyo kaley ku kala baydhayaan baa jira layti dhinaca macnaha way kaga duwan tahay anna iyo innana macnaha haba iska waafaqaane waanigii ku yidhi waxay ku kala duwan yihiin innaduna waa hadal dhammaystiran iyadiiyo ismigeeg iyo khabarkeegu annaduna hadal dhammaystiran maaho xaggaaba way ku kala duwan yihiin wa milu inna inno oo kale weeyi anna kelmadda annaah layta iyo kelmadda laytaa xarfulcadaf baa ka maqan fil camali xagga camalka ayayna kula mid yihiin fiidu camalka way jaraysaayee gabayga dartii loo reebaya oo filcamal loo leeyahay wahaakadaa kan waxa lamida ka anna ayaa lamida laakina ayaa lamida lacalle ayaa la mida wa akaduu way adkeeyeen almacnaa macnaha ayay adkeeyeen biinna kelmadda innaa ayay ku adkeeyeen anna kelmadda anna'ana waa lagu adkeeyey inna iyo annaba macnaha lagu tawkiidiyaa walayta lafdiga laytiihi min alfaadi man kii alfaadiisa weeyaan tamanaa wax tamaniyey qofku hadduu wax tamaniyo layta ayaa loo isticmaalaa ayuu isticmaalaa hadduu wax tamaniyayo walayta lafdiga laytiihi waa mubtada ereygan laytiihi maanta qastu lafdiga walayta kelmadda laytiihi min alfaadi man kii alfaadiisa ayay ka mid tahay tamanaa wax tamaniyey kaanna lafdiga kaani'ihi litashbiihi tashbiih buu u sugnaaday oo filmuxaakiika wa isku shabbahaya dhexdiisa ah wastacmaluu way isticmaaleen laakinna kelmadda laakinna'ana fi istidraakin bay u isticmaaleen wax soo reebidda kala reebayo wastacmaluu way isticmaaleen laakinna kelmadda laakinna ah fi stidraakin bay u isticmaaleen wax soo reebid welitarajin taraji waxaa u sugnaaday ama welitarajin taraji buu u sugnaaday wa tawaqucin iyo tawaquc tarajigu waa shay aad rajaynaysood jeceshahay tawaqucuna waa waxaad ka baqayso inuu dhaco lacalla ayaa u sugnaaday welitarajin taraji ayuu u sugnaaday wa tawaqucin tawaquc buu u sugnaaday lacalla kelmadda lacalli ka qowlihim hadalkoogoo kaleba weeyi lacalla maxbuubi waxaa la rajaynayaa kaan jeclaa wasala inuu soo gaadho goobta kaan jeclaa inuu goobta soo gaadho ayaa laga filayaa away xarafka naasikhii waa lacalla away ismigeegii marfuuca mansuubka ah waa maxbuubii calaamatu nasbiya oo fatxa ayaa ku qadaran away khabarkii haddaba waa jumla ficliya wasalo oo ficil maadiya iyo faacilkeyga ka dambeeya bal inta aynu macnaha isa soo saarno inna waa akhawaatuhaa tansibu almubtada'a mubtadaha ayay nasbin isman ismi isagoo ah walkhabara khabarkana tarfacuhu way rafcin ka inna zaydan zayduu nadari nadar iyo aragti midu saaxiiba weeyi wa milu inna inna oo kale weeyi anna kelmadda annaa iyo layta kelmadda laytihi filcamali xagga camalka wahaakadaa kan waxaa lamida ka anna ayaa lamida laakinna ayaa lamida lacalla ayaa lamida wa akadu way adkeeyeen almacnaa macnihii biinna ayay ku adkeeyeen anna ayay ku adkeeyeen walaytana min alfaadi man kii alfaadiisa ayay ka mid tahay tamanaa wax tamaniyayey kaanna kelmadda kaani ihi litashbiihi tashbiih bay u sugnaatay filmuxaakiika wax isku shabbahaya wastacmaluu way isticmaaleen laakinna kelmadda laakinna ah fi stidraakin istidraag bay u isticmaaleen welitarajin taraji buu u sugnaaday wa tawaqucin iyo filasho lacalla kelmadda lacalli ihi ka qowlihim hadalkoogoo kaleba weeyi lacalla maxbuubii waxaa la rajaynayaa kii aan jeclaa wasala inuu goobta soo gaadho haddaba sheekhow tusaalayaasha lixdaa labaynu haynaa lacalla tusaalaheega sheekhaa inoo sheegay oo muxuu ku tusaaleeyey lacalla maxbuubii wasala inna tusaalaheegana sheekhaa inoo sheegay oo muxuu yidhi inna zaydan duu nadarin afarta soo hadhay adaa lagaa rabaa tusaalayaashooda anna maxaan idhaahdaa calimtu annaka saadiqun baan ku odhan calimtu annaka saadiqun waxaan ogaaday run sheegay inaad tahay annaka anna waa xaraf naasikha kaafku waa ismigii saadiqunna waa khabarkii ka anna ayaa la doonayaa inaad isticmaasho ka ka'annii badrun baad odhan ka'annii asadun baad odhan libaax baaba ka ka'annii asadun ka anna waa xarafka naasikha ah ya'daasina waa damiir mutasilo ismigeegiiya asadunna waa khabarkii maxaan isticmaalaa laytana gabayaagii ayaa keenay gabaygan inaga soo hor jeedae bogga iyo toban ku qoran waa ka odhanaya alaa layta shabaaba yacuudu yowman faukhbirahu bima facala almashiibu odaynimadii ayuu ka daalay ninkani odaynimadii iyo da'dii ayuu ka daalay markaasuu yidhi alaa layta shabaaba wuu tamaniyaya alla dhallinyarnimadu yacuudu yowman maalinun miyay isoo buuqato dhalinyarnimadu may maalinun ii timaado fa uhbirahu waxaan uga warrami lahaa oon ku marti qaadi lahaa bimaa facala almashiib ciradu waxay igu samaysay dhallinyarnimadu hadday maalin uuni soo buuqato waxaan ku marti qaadi lahaa buu idhi ciradu waxay igu samaysay ibaday waxaa la yidhahdaa odaygu markuu gaboobo qofku markuu gaboobo saasuu wax u eegaa markuu dhegaysanayana sidaasuu dhagaystaa suuliga hadduu galo wax kale ha eegin hadda kaadida may kaa odhanaysaa tif tif tif tif bay ka tidhaahdaa kolka dhinacaad eegto xubin kastaaba halkiisa ayuu ku gaboobay uu ku daalay kolkaa oday ee eh, wuxuu ka cabanayaa da'da iyo gabowga ayuu ka cabanayaa alaa hooyahay buu idhi layta shabaaba alla dhallinyarnimadu yacuudu yowman maalin miyay isoo buuqato fa ukhbirahu waxaan uga warrami lahaa bimaa facala almashiibu cirad ereygan mashiibihi waa masder waa ciru u dhigma shayb iyo mashiib baa isku macnaa luqadda bimaa facala almashiibu mashiib mararka qaarka la cireeyo ee ciradu ka soo baxdaa loo isticmaalaa mararka qaarna cirada lafteeda loo isticmaalaa hada waa cirada lafteedii baa loo jeedaa bimaa facala almashiibu ciradu waxay igu samaysay unbaan uga warrami lahaa sheekhani waxaa la moodaa waa qolada qabta da'da in laga qaato cirada malaa cirada ciracaanood baa jirtae taa in laga daayo ayaa fiicnaan lahayd soo ciracaanood ma jirto waa ka gabayaaguu ka hadlayayuu lahaa qad yashiibu lfataa walaysa cajiiban an yura nawru fi lqadiibi radiibi laan yaroo ubaxaysatay miyaadan arag war ilmaha yar baa iska cadaaday buu yidhi cirracaanood baad jirtee cirrada ha wada caayina buu yidhi ha ka wada cabannina cirrada oo dhan kolkaa nimanku way isku qabteen laakiin cirradu ma aha astaanta gabowga qolada suugaanyahanku waxay isku raaceen astaanta gabowgu waa suxuurtoo la qufuco bay yidhaahdeen isagoon hargab ku haynin haddaad suxuurta qufacdo waa astaan la yaqaano oo waad gabowday dhinac baad u badatay insha allah halkaas inoogu joogaya wallahu subxana wataala alam culimo